bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamedi wعlى آlih وصaxbih وslm أجmaعin ama bعdu waxaan soo haynay oon ku dhex jirnay kitaabkii alcaqiidaة الطaxaawiya lilimam abi jacfar aلطaxaawiy raximah اllahu tacaala waxa uu yihi musanifka waina alqur'ana kalaam اllahi minhu bada bila kayfiyaة qawla وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر حيث قال تعالى سأصليه سقر falamaa awcada allahu bisaqara liman qaal in hada ilaa qowlu lbashar calimnaa waayqannaa anahu qowlu khaaliqi اlbashar walaa yushbihu qowla albashar wuxuu leeyahay alimaamu aطaxaawi raximah llahu tacaala waina alqur'aana qur'aanka kalaamullaahi ilahay kalaamkiisa weeyaan sidaa baan dhahaynaa naquuludii hore ayaa maquulu qowl uu yahay oo naquulu waxaanu dhahaynaa waa tii uu soo yiri fii tawxiid illaahi waxaanu ka dhahaynaa ina alqur'aana kalaamullaahi marka haddii la hoos dhiga hamsada waa sidaas qaalada maxaa yeeley bacda alqowl daa'iman hamsada waa maksuura hamsatu ina maksuura weeyaan haddii wa ana alqur'aana la yiraahdana waxay noqonaysaa marka in la muctaqidiina ayay marka ayaa ku camal falayso waxaanu dhahaynaa tawxiidka allaan ka dhahaynaa muctaqidiina inagoo ictiqaadsan ana alqur'aana kalaamullahi nusakda badanaase wa ina alqur'aana weeyaan wa ina alqur'aana waxaanu leenahay qur-aanku kalaamullaahi ilaahay kalaamkiisa weeyaan hadalkii alla weeyaan minhu isaga xaggiisa ayuu badaa u kasoo daahiray xaggiisa ayuu ka yimid bilaa kayfiyatin kayfiya la-aan anagoo aan garanayna la-aanteed kayfiyadii oo ugu hadlay ama uu uga soo daahiray annagoon aqoonin oon sheegaynin qowlan ay qaalahu alla ayaa yidhi subxaanahu watacaala qur-aanka ku qowlay qowlan qowl ahaan ayuu ugu qowlay alla subxaanahu watacaala waa masdar caamilkiisu xadfan yahay qowlan ay qaalahu wou yidhi qowlan orah ahaan ahaanba u yidhi iyo hadal ahaan wa anzalahu ou soo dejiyey alla subxaanahu watacaala qur-aankii calaa rasuulihi rasuulkiisa ayuu kusoo dejiyey korkiisa waxyan isaga oo ah mid loo waxyooday oo loo waxyoonayo isaga oo ah sidaa ah ayb wasadaqahu lmu'minuuna mu'miniintii ayaa marka mu'miniintiina way rumeeyeen calaa daalika kaagaas korkiisa ayay rumeeyeen oo waxyigaa nabiga lagu soo dejiyey rumeeyeen xaqan xaq ahaan ayay u rumeeyeen wa ayqanuu wayna yaqiiniyeen anahu qur-aanku kalaamullahi ilaahay kalaamkiisa hadalkiisa inuu yahay tacaalaa sarreeye bilxaqiiqati xaqiiqa ahaan majaaz ahaan ma ahani xaqiiqa ahaan laysa bimakhluuqin makhluuq ma ahan qur-aanku ka kalaami lbariyati khalqiga hadalkooda sida ou yahay oo kale dadka hadalkoodu ayaga unbau raacayaa iyaga waa makhluuq hadalkooduna waa makhluuq ilaahay kalaamkiisu sidaa marka ma aha laysa bimakhluuqin mid mid la abuuray ma aha mid la abuuray ma aha ka kalaami lbariyati makhluuqa kalaamkooda oo kale xaal uu la mid yahay faman samicahu qofkii maqlay qur-aanka qofkii maqlo fa zacama ku andacooda markaa annahu isagu kalaamulbashari basharka ama dadka warkooda inuu yahay faqad kafara waa kufriyey waa gaaloobay waqad dammahu llaahu allana subxaanahu wa tacaalaa waa ceebeeyey wa caabahu wouna ceebeeyey waqad damahu llaahu alla wou eedeeyey wa caabahu waa ceebeeyey wa awcadahu wuxuuna ugu goodiyey bisaqara naarta saqara la yidhaahdo xaysu meel qaala tacaala alla uu yidhi sa usliihi waxa uu geli doonaa saqara ayuu geli doonaa naarta falamaa awcada allaahu markuu alla ugu goodiyey bisaqara limanna uu ugu goodiyey qaala yidhi in haadaa ay maa haadaa kan ma ahan qur-aankani ilaa qowlulbashari dad warkiis mooyaane wax kale ma aha qofkii yidhi markuu alle ugu goodiyey saqara calimnaa waxaan ogaanay annaga wa ayqannaa aan yaqiininay annahu qur-aanku qowlu khaaliqi lbashari basharka kii abuuray hadalkiisa inuu yahay walaa yushbihu umana eka oo ma shabahayo albashari dadka warkooda ma shabahayo qur-aanka faqradan imaamu daxaawi qur-aanka waxa uu yahay buu uga hadlay intaasaana marka hadalkaanna waa hadal yacni jumal waxaad moodeysaa hadal isku noqnoqonayo inuu yahay laakiinse jumlo kasto daa'ifo min dawaa'ifi lmubtadica ayuu ku radinayaa imaamka raximahu llahu tacaala qur-aankiina hadda qur-aankiina hadda in la yiraahdo qur-aanku muxuu yahay in la isweydiiyana hadda waa nasiib darro ummadda muslimiinta inay qur-aankii isa su-aalaan oo ay isweydiiyaan marka waxaa weeyaan eh, maadaama ay laakiinse sidaa ay noqotay oo ay dhacday inay ummadihii ku kala tageen hadalkii alla subxaanahu watacaala oo hadalka alla ma muxuu yahay oo maxaa la dhahayaa ma makhluuq sideenoo kale a miyaa mase makhluuq ma ahan oo tilmaan ilaahay looga dhigaayo tilmaan miyuu noqonayaa maadaama marka shaygii ugu muhiimsanaayo la rabay inay ku hanuunaanba ay sidaa dadka iskugu khilaafeen yaa waxay keenaysaa marka in intaan oo hadala lagu caddeeyo qur-aanka waxa uu yahay wuxuu yidhi wa ina alqur'aana qur-aanku waxaan leenahay kalaamullaahi weeyaan minhu badaa cibaaradan marka imaamu daxaawi a'imadii ka horreysay yaa lahaa saan oo kale hadallo badanna weeyaan oo a'imadii ka sugnaatay taabiciinta iyo taabicu taabiciin maxaa yeelay xilliga asxaabta qur-aanka maba lagu muransanaynba maxaa qur-aanka alla uu yahay maba lagu muransanayn xilligii taabiciinta aakhirkoodii ayaa waxaa soo baxay jacdu bnu dirham nin la dhihi jiray ninkaas ayaana waxa uu yidhi qur-aan ilaahay ma hadlo ayuu yidhi ina allaha lam lam yukallim muusa takliiman ilaahay muuse lama hadlin walam yatakid ibraahiima khaliilan ibraahimna wadaay khaliil kama dhiganin hadda markaasa waxaa la isweydiiyey allama hadla haddii la yidhi qur-aankan muxuu yahay baa marka timid nacam oo qur-aankaba soo kalaamullahi uma naqaano markaasaa marka waxaa ayaa waxaa timid in la yiraahdo maya qur-aankan ilaahay marka loo nisbeynayo oo laleeyahay kalaamkii alla weeyaan waxaa weeyaan waa sida kacbada loogu nisbeeyo oo kale kacbatullaahi sida loo dhaho oo kale weeyaan isagana sida kacbada oo kale unbaa loo abuuraa ilaahayna subxaanahu watacaala hawadaas ayuu ku abuuraa ama geedaha ayuu ku abuuraa hadalkiisa geedaha iyo hawada ayuuna kasoo baxaa marka sidaa daraaddeed ilaahay looma nisbey karo tilmaanna loogama dhigi karo nacam hadalkaas markii uu soo baxay oo bidcadaas ay soo daahirto ilaahay qur-aanka kuma hadlin ay timid ayaa salafku marka waxay u baahdeen inay caddeeyaan oo yiraahdaan minhu badaa wa ilayhi yacuudu cibaaradaas marka waa cibaaro taabiciinta iyo taabicu taabiciin laga soo guuriyey waay minhu badaa qur-aanka ilaahay buu kasoo daahiray meel kale kama imaanin qur-aankana adillo badan baad tusayso tanziilun min xakiimin xamiidin buu ilaahay yidhi tanziilun ay munazalun qur-aanka waxaa weeyaan mid lasoo dejiyey xaggee laga soo dejiyeyna min xakiimin alla xikmad badan xaggiisa xamiidin maxmuudin la mahadiyo xaggiisa nacam soo uma jeedid xaamiim tanziilun min alraxmaani araxiim qur-aanku waxaa weeyaan waa soo dejin ama wax lasoo dejiyey xaggee laga soo dejiyeyna min alraxmaani araxiim aa laga soo dejiyey ilaahay xaggiisa marka minhu badaa daliilkeeda waa kaa saaba nacam ayb minhu badaa alla xaggiisau kasoo baxay oo uu kasoo daahiray isagaa ku hadlay waa kaa halkaas marka bilaa kayfiyatin kayfiya la-aan halkaas marka marka uu joogo qur-aanka ama kalaamka alle subxaanahu watacaala kalaamka alle waa sifo laba dhinac leh dhinac waxaa weeyaan ilaahay subxaanahu watacaala mashii'adiisay ku xiran tahay ilaahay markau doono ayuu hadlayaa dhinacna waxaa weeyaan ilaahay daatadiisa waxaa lagu tilmaamaa ilaahay inuu hadlo maxaa yeelay axadka aan hadlin oo hadalka xaggiisa aafo ka qabo nuqsaan baa ku jirta ilaahayna subxaanahu watacaala ma hadla in la yiraahdo hadda waxay noqonaysaa gaaladii asnaamta caabudi jirtay inay gar yeeshaan maxaa yeele nabiyullaahi ibraahim markuu asnaamta ou la u garaacayey ee uu jejebinayey waatii marka alla uu yihi faraaqa calayhim darban bilyamiin faaqbaluu ilayhi yazifuun ilaa aakhir alaayaat yacni waxaa ku jirtay waxaa ku jirtay maa lakum laa tandiquun maa lakum laa tantiquun ayaa ka horreysay maxaa idinku dhacay oo oydnan la hadlaynin wuxuu ku ceebeeyey marka aalihadan cibaada ma astaahisho sababtoo ah maba hadli karaanba haddii marka la yidhaha allana ma hadlo hadda ninkii sanam caabuday marka isaguna sanam iyo alla marka maxaa farqi u udhexeynaya taa marka iyada waxaa weeyaan daatada alle marka waxay ku sifaysan tahay ana allaha tacaala yatakalam ilaahay subxaana wa tacaala inuu hadlo hadalkiisana alla waqtigii ou doono ayuu hadlaa markuu doono ayuu hadlayaa nacam marka waa sifa ficliya oo mashiicada alle ku xiran waana sifa daatiya oo ilaahay daatadiisa ayaa hadalka u ka yimaadaa intaa marka aada garata marka oo kalaamka alle waa kalaamun qaa'imun bidaatihi ilaahay daatadiisa horta ku qumaa waxa hadlaya waa alla subxaana wa tacaala isla markaana wuxuu ku hadlaa alla subxaanahu watacaala mashiicadiisa marka uu doono ayuu hadlaa firaqa marka qur-aanka ama kalaamka alleh uu sheekhu radinaayana labadaas dhinac ayay ka baadiyoobeen labadii dhinac ayaynan isku darin qola waxay ogoshahay ilaahay subxaanahu wa tacaalaa inuu mashiicadiisa iyo iraadadiisa iyo doonistiisa inuu ku hadlo waa ogol yihiinoo markau doono ayuu hadlaabay ku dhahayaan qolooyinkaa marka waxaa weeyaan waa jahmiyada iyo muctasilada laakiin maxay diidan yihiin hadalka yow kasoo baxaa kalaamku qaa'imun bidaatillaahi ma ahan bay taagan yihiin soo ma kasin oo ilaahay marku doono inuu hadlo hadalka ayuu wuxuu ku abuurayaa meel kale oo hadalka alla munfasilun canhu waa ka baxsan yahay isaga shuqulna kuma laha bay dheheen soo ma garanin markii la yidhi marka eh, maxaa daliil oo kalaamka alla subxaanahu watacaala haddii uu ka baxsan yahay oo hawada ama geedaha waxa hadalka uu kasoo baxaayo ay yihiin hadda hadalka geedda in loo nisbeeyo weyaan maxaa yaele hadalka qofku kasoo baxaa loo nisbeynayaa ninkii ku hadlay ee uu kasoo baxay unbaa hadalka yiri baa la dhahayaa nacam haddii marka nabiyullaahi muuse markau alle la hadlaayey haddii la dhaho geeddii duurusaynaa ku taallaa ilaahay ku abuuray hadalkiisa marka iyada ayuu hadalkii kasoo baxay haddii la dhaho meeshii marka waxaa imaanayso in ilaahay in yacni hadalkii nabi muuse lagu yiri inay geedda tiri geed iyo wax kalena hadalkaas laa-iq maba u ahaba inanii ana allaahu laa ilaaha ilaa ana facbudnii wa aqimi salaata lidikrii geed suurtagalka ma aha ilaahay heyrkii qoladaa marka iyaga jahmiyada iyo muctasilada hadalka ilaahay markau doono hadlaa laakiin isaga kama yimaaday dhaheeno markau rabo inuu hadlo wuu abuurayaa warkiisa meel ayuu ku abuurayaa maxalkaasuuna kasoo baxaa waa inaad fahamto marka sababta iyaga u geysa waxaas sababta waxay tahay waxay dhaheen hadalka hadalku wuxuu ka soo baxaa carab dhuun iyo yacni iyo iyo yacni iyo iyo iyo cunahaas ayuu hadalku ka soo baxayaa ilaahayna waxaas uma nisbay karnay dheheen ilaahay baan waxaas ka nasahaynaa soo ma garanin mushkiladooda marka waxay ahayd ilaahay baa hadal ka yimaadaa haddii la yiraahdo de hadalku marin ou soo maro iyo hawo ou soo maro iyo wuxuu u baahan yahay yacni ilka iyo faruur iyo eh, cuno iyo yani meelahaas hadalka soo maraa ilaahayna waxa waa ka nasahan yahay dhaheen jawaabta loogu jawaabay aaday u sahlan tahay oo waxaa loogu jawaabay ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu sheegay aakhira inay lugahan iyo gacmahan ay hadlaayaan alyowma nakhtimu calaa afwaahihim wa tukallimunaa aydiihim buu ilaah yiri gacantaas adiga marka hawo iyo carab iyo dhuun u yeel marka waa kaasaa hadalna waa kasoo baxay waxaa kaloo ilaahay subxaanahu watacaala uu sheegay dhulkay cirka markuu alla abuuray inuu amar siiyey oo uu yidhi i'tiyaa tawcan ow karhan markaasuu ilaah yidhi qaala taa ataynaa daa'iciin qaala taa samadii dhulkii waxay dhaheen ataynaa daa'iciina waa hadalay ku hadleen waayo samadan iyo dhulkaanna annaga carab iyo hawo iyo meel warka usoo mara ma naqaano nacam haddii marka bacdulmakhluuq makhluuqii qaarkiis aan hayno makhluuq aan carab iyo dhuun iyo hawo midna aan lahayn haddii aan hayno inay hadleen haddii ilaahay maxaa ugu diidaya marka isagoon inta aada soo sheegtay isagoon lagu tilmaamaynin oo alla waxaas uu leeyahay aan la dhehaynin maadaamaba ounanba sheeganinba haddii ilaahay waa hadli karaa subxaanahu watacaala soo maaha yatakallamu kayfa shaaa sidau doono uu hadli karaa ilaahay subxaana wa tacaala isagoon carab iyo dhuun iyo midna aan isticmaalin buu hadli karaa jawaabta imaam axmed saasay ahayd iyo salafka imaam axmed kitaabkiisa alraddu cala aljahmiya ayuu shubhadaas uga jawaabay oo ku sheegay nimankaas marka meeshaasay ku tageen ayib inuu qur-aanka makhluuq yahayna waxay dhaheen allaahu khaaliqu kulli shayin baa daliil u ah ilaahay wax kasta midka abuuray waay nacam hadda waa marka waxaa weeyaan cumuumkaas kul allahu khaaliqu kulli allahu khaaliqu kulli shayin ku jiro waa in marka takhsiis uu ku dhacaa baa qasaba sababtoo ah kelmaddan shay allah xataa subxaanahu wa tacaala waa lagu sheegaa qul ayu shayin akbaru shahaadatan qul illaahu shahiidun beynii wa beynakum sow ilaahay ma dhihin subxaana wa tacaala hadda waayahay marka shay haddii alle iyo keyrkiiba ay soo gelayaan ilaahay subxaana wa tacaala isaga makhluuq miyah mayay ku dhahayaan marka haddaba haddaanu alla makhluuq ahayn ood ka saartay kalaamkana isaga unbuu ka yimid waa inwaa inuu ka baxaa marka nacam soo ma garanin ilaahay subxaana wa tacaala iyo tilmaamihiisa midna makhluuq laguma sheegi karo shaygaas marka waa ka baxeenba ayaga nacam soo ma garanin laakiin waxaa la yaab leh nimankan sidaan dhahayo muctasilada ah marka la joogo baabka baabu afcaali alcibaad ficilka adiga aada samaynaysa waa maxay haddaad tirahdid ilaahay maa abuuray mayow ku dhahaya nacam hadda aaw allahu khaaliqu kulli shayin ficilkaagiisow shay maaha nacam soo ma garani marka waa fahamkoodii baa marka isdhaaf dhaafay qoladaas ayagu marka waxaa weeyaan mashiicada hadalku waa qabaan laakiin iyow kasoo baxaa alla kama yimaadey dheheen hadalka qolada marka halkaa ku ku bixi nacam qolo kalena waxaa weeyaan dawaa'ifta masaladan ku dhuntay sheekhuna uu radinayo faqradan uu ku radinayo qolo ayagu ogol hadalka ilaahay subxaanahu watacaala ayuu ku qumaabay kuleeyihiin daatada alla weeyaan waxa hadlayso laakiin hadalka ilaahay subxaana wa tacaala lama maqlay ku dhahayaan waa kalaam nafsi ah nacam waa kalaamun nafsiyun ilaahay subxaana wa tacaala nafsadiisunbuu ku jiraa lama maqla mana soo baxo minhu badaa waa ku radiyey qoladaasna soo ma garanin waana nimanka karaamiyada la yiraahdo iyo shaacirada nacam ah, waxaan ujeedaa karaamiyada maaha eh, kullaabiyada nacam cabdullahi bn saciid bni kullaab iyo ashaacirada nacam kullaabiyada iyo ashaacirada sidaa ka qabaan iyo maaturidiyada isku dar nacam oo kalaamka ilaahay subxaanahu watacala ay kuleeyihin qaa'imun bidaati illaahi sax waay taas oo kalaamka ilaahay daatadiisa uu ku qumay meel kale kuma qumin sax laakiin waxay ku diidayaan markuu doono ilaahay inuu hadlaayo hadalkiisana dadka maqasheenayo mar allaale marku doono ilahay inuu hadlayo hadalkiisana uu maqashiin karo bacdu makhluuqaatihi sida jibriil nabiyullaahi muusa nabigeena caleyhi salaatu wasalaam aakhirana dadkao dhan inuu maqashiinayo nacam ma ogola oo waxay ku leeyihin ilaahay hadalkiisa lama maqlo xarafna ma aha sawdna ma aha soo ma kasin marka minhu badaa labada qolaba marka waa radinaysaa saa u garamar marka kelimadan marka selafku ay ku idbaaqeen oo maa min kitaab min kutubi alcaqiida oo salafku ay qoreen masaladan markay ka hadlayeen minhu badaa wa ilayhi yacuudu bay dhahaan marka cibaarada salafku waa gaaban tahay laakiin macno aada u ballaaran ay wadataa minhu badaa jahmiya iyo muctasila waa lagu radiyey sababto ayagu waxay qabaan meel kale ayaa warka lagu abuuraa oo kalaamuhu munfasilun canhu ashaacirada iyo kullaabiyaduna waxay leeyihiin hadalka alle ma soo daahiraba maba kasoo daahira ilaahi subxaana wa tacaala waa kalaam nafsi ah weeyaano nafsadiisa unbaa marka ayuu ku jiraa qoladaa iyaguna marka minhu badaa haddii ay yiraahdeen waaba naqdi buu ku yahay nimankan marka dambe ayagaa hadda caalamka aada u joogo ashaacirada iyo marka la weydiiyo la yidhaaho war waxaan aada sheegaysaan kalaamka alla lama maqlo oo lama yacni arko lamalama maqlo aada leedihiin qur-aankan muslimiintu ay leeyihiin kalaamullaahi tacaala weeyaan ka warrama haddii la weydiiyo musxafka maxaa ku qoran musxafka hadalka ku qoran iyo hadalka yacni imaamku marku salaada galo ou akhriyo hadalkaa muxuu yahay haddii la weydiiyo waxay kuleeyihiin eh, waxaa weeyaan cibaara can kalaamillaahi kalaamkii alle ee nafsiga ahaabaa laga soo tarjumay cibaaratun can kalaamillaahi ama xikaayatun can kalaamillahi bay dhahayaan hadalka alle subxaanahu wa tacaala ayaa laga sheekeeyey waa sheeko ilaahay hadalkiisa laga sheekeynayo soo ma garani cibaara can kalaamillaahina waxaa weeyaan waa tarjumaad laga soo tarjamay hadalkii ilaahi subxaana wa tacaala idan marka waxa musxafka noogu yaallo hadalkii alla ma ahan waayo warkaas ee waa hadal u eg hadalkii ilaahi subxaana wa tacaala soo ma garanin marka yaa soo tarjamay yaa cabiray markay timaado ama jibriil ama nebi maxamed ay leeyihin sala allahu aleyh waali wasalam hata iyagii laftirkooda waxay soo gelayaan marka in haadaa ilaa qowlulbashar soo maaha ila warkooda isu kaankeen maxau noqonayaan hadalkan yaa iskale hadalkan nebi maxamedaa cabiray jibriilaa cabiray bashara sheegay waay bashar ayaa cabiray hadalkan idan marka bashar baa iskale tansiiqiisa iyo iskusoo isku soo habeyntiisa nacam ayib ee macnihiisa ilaahay leeyahay kuleeyihi nacam walidalika kalaamku markay macnaynayan waxay leeyihin huwa macnan waaxidun macnan kalaamku macno waayay kuleeyihin nacam soma kasin marka nimankaa iyaguna waxyaabaha ay daliilka ka dhigteen waxaa ka mid ah qowluhu tacaala ay yidhaahdeen ilaahi subxaana wa tacaala qowlkiisa inahu laqowlu rasuulin kariim inahu laqowlu rasuulin kariim waa rasuul wanaagsan qowlkiisii weeyaan qur-aankan waxaa loogu jawaabay marka taasna aayadda laftirkeedaaba waxay daliil u tahay hadalku inuusan nebiga lahayn sala allahu aleyh waali wasalam sababtoo ah rasuulaa lagu sheegay rasuulna waa ergey ergeyna dad unbau hadalka ka gudbiyaa maahane war isaga iskama samaysto soo ma garanin marka innahu la qawlu rasuulintaasaa waxay waxay tilmaamaysaayoo nasba ku tahay nebiga in lasoo diray ciddii soo dirtay warkeedan inuu dadka u gudbinayo soo ma kasin ayb marka firqooyinka ugu waaweyn kuwaas waay kuwa kale warkooda saas uguma sii baahnid oo yacni nimanka falaasifada kalaam kalaamullahi maxay u yaqaanaan caqliga aadka u shaqeynayo macaanida soo gelaysa ayay u yaqaanaan kalaamullahi kuwaas falaasifada kuwa kale iyaguna marka la yidhaha xuluuliyada nimanka xuluuliyiinta iyagu ibnu carabi iyo raggiisana kalaamka alle waxay u yaqaanaan hadalka dadkao dhan kalaam alle hadalka makhluuq oo dhan kalaam alle u yaqaanaan kullu kalaami lbariyati kalaamuhu sawaaun calaynaa nasruhu wa nidaamuhu bay dhahay khalqiga waxay ku hadlaan o dhan waaba hadalka ilaahay bay leeyihin sababto iyagu waxay qabaan wax kasta ilaahay baa ku dhex jira ilaahay baana ka hadlo marka ninka aada shimbirta hadalkeeda iyo dadka hadalkiisa iyo kulli waa u kalaamullahi nasalnam waa akfaru nnaas weeyaan kuwaas marka naam akfaru nnaas weeyaan culamada say tilmaameen soma sheekhu marka waxyaabahaas oo dhan ba marka faqradan oo ku radiyey marka lasoo gaabiyo sidaas un baan u sheegeynaa naam salafkii marka iyagu maxay qabaan qur-aanku waa maxay waxay leeyihiin qur-aanku waa kalaamullaahi ilahay kalaamkiisa weeyaan minhu badaa isaga ayuu kasoo daahiray xag allow ka yimid meel kale noogama imaanin yatakallamu ilaahay wuu hadlayaa mataa shaaa wa kayfa shaaa wabimaa shaaa wuxuu doono sidou doono iyo goortou doono hadlayaa ilaahay subxaanahu tacaala hadalkiisana waa la maqlaa makhluuqiisa qaarkood buu maqashiyaa ilaahay wa tacaala oo jibriil baa ilaahay hadalki hadalka alla maqlay oo xadiidkiina waa tou ahaa saxiixa bukhaari uu warinaayey in allaha tacaala idaa axaba cabdan ilaahay hadduu addoon jeclaado naadaa jibriila jibriil buu u dhawaaqaa markaasu wuxuu dhahayaa inii axbabtu fulaanan fa axibahu hebel waa jeclaadee jeclaaw jibriil wau maqlayaa marka hadalka alla subxaana wa tacaala sidoo kale ilaahi subxaana wa tacala wuxuu yihi walaa tanfacu shafaacatu cindahu ila liman adina lahu xataa ida fuzica can quluubihim qaaluu maada qaala rabukum qaaluu lxaqa wahuwa alcaliyu lkabiir malaa'igtu markau alle waxyiga uu ku hadlaayo sida ibnu mascuud uu sheegay axaadiidtana kusoo aroortay malaa'igtu argagaxaa qabanayo ku dhacaya markaasay qaarkood baa qaarka kale waxay leeyihiin maadaa qaala rabbukum rabbigiin muxuu yidhi kuwa kalea marka waxay dhahayaan qaalu lxaqa rabbi xaq buu yidhi soma kasin nebi muusena ilaahay hadalkiisa ou maqlay nabiyullaahi muusena hadalkii allou maqlay sida ilaahi subxaana watacaala qur-aankaba uu ku tilmaamay nacam wanaadaynaahu min jaanibi tuuri alaymana waqarabnaahu najiya nacam ayb yacni ilaahay subxaana watacaala wuxuu maqashiiyey hadal hadalkiisa uu maqashiiyey duuru saynaa marka kula ballamay walamaa jaءa muusa limiiqaatina wakallamahu rabuhu qaala rabbi arinii andur ilayka ayb marka hadalka alle subxaana watacaala waa la maqlayaa xaraf iyo sawd buuna ka koobmaa sababtoo a ah wax la maqlaayo oo aan sawd iyo xaraf midna ahayn see loo maqlayaa basharku sideebuu u maqlayaa haddaan xaraf iyo sawd aanu ahayn inuu xaraf yahayna xadiidkii abi cabdillahi ibni mascuud ee tirmidina waa ku cad yahay laa aqulu aliflaam miim xarfun walaakin eh, alifun xarfun walaamun xarfun wa xarfun ayb xuruuf weeyaan marka nacam sidoo kale yani sawdna waa ku waa ku maqlayaano xadiidkii asagana bukhaari oo wariyey wuxuu ahaa ilaahay subxaanahu watacaala qiyaamaha eh, ilaahay waa dhawaaqayaa fa yunaadiihim bisawtin dadka ayuu u dhawaaqayaa cod ayuuna ugu dhawaaqayaa fa yunaadiihim bisawtin bisawtin in la yidhaha waaba laga maarmaa xataa mar haddii la sheegaba fa yunaadiihim waa u dhawaaqayaa sawd meeshii maba ka marnaba laakiin bisawtin waxa loogu sii dara waa tawkiid sii zaa'id ah soo uma garanin yasmacuhu man qaruba waman bacuda qofka dhow iyo qofka dheerba iskusibay sibay umaqlaayaan hadalkaana marka hadalka alle marka sawdka alle inuu ka duwan yahay sawdka makhluuqaad arkay sawdka makhluuqa daciif waay dadka dhan hadalka iskusi uma gaarsii kara laakiin ilaahay dadkao dhan iskusibay sibay umaqlaayaan warkiisa imaamu lbukhaari kitaabkiisa la yidhaha khalqu afcaali lcibaadna axaadiidtaas aada u macneeyey ugana hadlay wuxuuna tilmaamay ilaahay subxaanahu wa tacaala sawd inuu leeyahay nacam oo aan shabihin sawt lmakhluuq aan shabihin ayb marka eh, taana marka waxaa weeyaan masaladan waxa ku tacalluqay ka mid tahay isku soo duubduub marka ilaahay subxaanahu watacaala mashiicadiisa u ku hadlaa hadalkana daatadiisa ayuu ku qumaa nacam oo isaga weeyaan waxa hadlaay wa ina alqur'aana waxaanu leenahay qur-aanku kalaamullahi ilaahay kalaamkiisii weeyaan minhu xaggiisa ayuu badaa kasoo daahiray ama bada-a kasoo bilowday labadaba waawaa la akriyaa labadaba minhu badaadaasa badan bilaa kayfiyatin kayfiya la-aan kayfiya la-aan waxau ujeedaa bilaa kayfiyatin naclamuhaa kayfiya la-aan anagu aan ognahay wailaa ilaahay subxaanah watacaala sida u hadlaysa waa garanaa ilaahay nacam inagay qeyb naga tahay oo inagaan aqoonin qowlan weli waa sii caddeeyo waxa uu yidhi qaalahu ilaahay subxana wa baa qur-aanka yiri qowlan orah ahaan hadal ahaan buu ilaahay u yidhi marka waa sii caddaynaa marka ilaahay hadal ahaan buu u yidhi marka uu kuleeyahay yacni meeshii waxa weye majaazkiibaa banaanka la dhigaa naca soo ma kasin walidalika nimanka marka ashaacirada iyo kale ama muctazilada dhammaantood musxafka waxa ku yaalla kalaamullahi ma la dhihi karaa da waa la dhihi karaa majaazanay kuleeyihin nacam kutubta ashaacirada laasiyama kuwa dalkeena lagu daraaseeyo tuxfatulmuriidka iyo oo jawharada sharxayo iyo marka ay ka hadlayaan masaladan waxay leeyihiin kalaamka ilaahi subxaanahu watacaala musxafka waxa ku qoran oo beyna dafatay lmusxaf kalaamullaahi in lagu idlaaqa waa bannaan tahay laakinahu waxaa loogu idlaaqayaa majaazan majaaz ahaan xaqiiq ahaan mayay ku leeyihin nacam xaqiiqo ahaan kalaamullahi waa midka nafsiga ah soo ma garan waa midka nafsiga xaqiiq ahaan loogu idlaaqayaa kalaamullahi haddaa ka maqashay kuleeyahi walidaalika wuxuu soo qabsanayaa caa-isha xadiidkeeda oo ay tiri marka yacni labada gerbad ee musxafka waxa ku yaallo yacni markay ka hadlaysay ayaa waxa uu yidhi amaa qowlu sayida caa-isha maa beyna dafatay ilmusxafi kalaamullaahi ay leedahay majaas ahaan baa loo jeedayo yiri ibraahim albaajuuri de majaaskuna waxaa weeyaan xaqiiqa iyo majaaz waa kala garan kartaan xaqiiqadu waxaa weeyaan shayga wixii asal ahaan loogu dejiyey in loo isticmaalo majaaskuna waxaa weeyaan waa wixii asal ahaan shaygan wixii loogu dejiyey waxaan ahayn in loo isticmaalo waa sida mathalan libaaxa oo kale xayawaana asal ahaan loo dejiyey majaaz muxuu ku noqonaa qofka geesiga in libaax lagu tilmaamo waa iska majaaz soo ma garan iyagu marka waxay leeyihin majaazku marka qur-aanka kalaamullaahi weeyaan baa la dhihi karaa laakin majaazan min jihati majaaz majaaz ahaan nacam majaaska hadda waxaa kuu banaan inaad anfiso ogow haddii lagu yidhaha ninkan libaax waayo maya ma ahan waa dhihi kartaa waaba bani aadane nacam ninkan waa libaax ma ahan waa rag waa nin ragoo dada waayo nacam kuu banaanta inaad anfisid kalaamullaahi waa majaaz haddii la dhaho makuu banaanta inaad tiraa maya qur-aanka ilahay kalaamkiisa ma aha inaad tiraa makuu banaana nacam khatar waa marka majaaskuna waa sulam ama jaranjaro looga soo koro waxya wax kasta oo yacnii caqaa'idkii iyo laasiyamaa weliba caqaa-idka baabul asmaa wa sifaat iyo cibaadaadka meelo badan oo tawxiid ulcibaada majaaz weeyaan unbay kugu gelinayaan ilaahay khayrkiis baa la baryaa majaaz waayey kuleeyihi nacam marka la leeyahy yaa sheekh fulaanow majaaz weeyaane waxaa loo jeedaa allah laga wadaa nacam caamadan majaaz may taqaanaa marka caamadan aada u akrinaysa maanta dhan aada leedahay majaaz waay waa iyaga majaaz ma yaqaanaan ma garanayaan majaaz waxaad u sheegta bay qaadanayaan nacam hebel waa la baryi karaa waa la baryi karaa bay u qaadanayaan duuduub ahaan ayib marka wuxuu yidhi anzalahu ilaahay baa soo dejiyey subxaanahu watacaala calaa rasuulihi buu kusoo dejiyey rasuulkiisa korkiisa waxyan ahaan wasadaqahu lmu'minuuna mu'miniintiina way rumeeyeen calaa dalika kaagaasi xaqan dhabnimay u rumeeyeen ayb wa ayqanuu waxayna yaqiiniyeen muslimiinta mu'miniinta anahu isagu kalaamullahi ilahi kalaamkiisa inuu yahay tacaala sareeyey bilxaqiiqati weliba inuu u yahay xaqiiqa ahaan soo ma garan marka waxaa la yaab leh nimankan ashaacirada hadda joogo caqiidadan daxaawiyada waxay kuleeyihin daxaawiyadan akrinaa annaga caqiidada daxaawiyada caqiida ashcariya tamaama waxba caqiidadii ashcariyada waxba ugama duwana daxaawiyada waxa ku qoran ay kuleeyihin nacam taseysa u kala duwaneyn meeshaana hadda ka mid mide eh, nacam mas'alo weyn soo maa masaladan car ashaacirada hadda ha ku qowlaan oo ha yidhaahdaan musxafka waxa ku qoran ama qur-aankan aan naqaano ee dadka lagu cajzi geliyey isagoo kale inay la imaadaan oy keeni waayeen muxuu yahay weydii wuxuu kuleeyahay marka waa kalaamullahi majaas ahaana loo dhihi karaa itishaaqi bilxaqiiqati buu isagana leeyahay saa isku mid u tihiin marka sidaa baa la dhahayaa qaarkood marka waxaa laga yaabaa inay yihahdaanba ay kala saaraan qur-aanka midka malfuudka ee la akhriyo lagu dhawaaqo makhluuq waaye inay toos muctasilada u raacaan markaas makhluuq waayo inay ku dhahaan midka aan la akrinin oo na ilaahay subxaana watacaala eh, yani nafsadiisa ku dhex jirana waxay kuleeyihiin waa kaasi waa waa makhluuq ma ahan kaas ayb burdaha sharxiisau ku sheegay saas bajuuri ibraahim albayjuri tuxfat lmuriidkana waa ku sheegay macnaha noocaas nacam ayb low naasabad qadarahu aayaatuhu cidaman axyasmuhu xiina yudcaa daarisa rimami beytkaas marka uu macnaynayo wuxuu yidhi nebiga haddii mucjisada la siiyey iyo asaga hadday isku dhigmi lahaayeen haddii magaciisa lagu dhawaaqo waxaa dhintaa soo noolaa lahayba macnaha wuxuu ka wadaa nebiga wixii la siiyey iyo asaga isuma dhigmaan waa isaga qiimo badan markaasu wuxuu yidhi ishkaal baa meeshaan imaa karo nebiga ilaahay qur-aankii baa la siiyey nacam oo waxaa laysdhihi karaa marka oo qur-aankii iyo nebiga yaa qiimo badanaa laisweydii karaa yidhi waxaan ku jawaabaynaa buu yidhi amaa hada alqur'aan almatlubu qur-aankan hadda yaallee la akriya dadku ku cibaadaystaan oy salaada ku tukadaan iyo nebiga nebigaa fadli badan uu yidhi sababtoo a ah midkaan la akriyo waa xaadith waa wax gadaal ka yimid waa nacam qadiim ma ahan uu yidhi qadiim ma aha sababto ah waa makhluuq kan kale laakiin ama alqur'aanu alnafsiyu ama alqur'aanu alnafsiyu fadaka kalaamullahi weeyaan annafsi wahuwa qadiimun walqadiimu afdalu min alxaadisi saasuu yidhi nacam daarabta sharxa burdaha ka feeri baajuuri nacam beytkaas markau sharxaya nacam ayb marka qur-aankii warkooda isku soo duuduub muctasilada warkooda unbau ku imaanaa sababtoo ah annaga ma naqaano qur-aan aan ahayn wax musxafka ku yaalo muslimiinta haddii la yidhaha qur-aan aaway kitaabka kuusoo qabanaa nacam kaas muxuu yahay marka midkan maxaad leedahay unbaa in laga hadlo marka u baahan ayb wayqanuu waxayna yaqiiniyeen anahu kalaam llahi tacaala alla kalaamkiisa inuu yahay bilxaqiiqati xaqiiq ahaan laysa bimakhluuqin mid makhluuqa inaanu ahayn ayb mid makhluuqa inuusan ahayn ka kalaami lbariyati khalqiga kalaamkooda oo kale faman samicahu qofkii maqlay fazacama ku andacooday anahu kalaamu lbashari dadka warkooda inuu yahay basharka faqad kafara waa kufriyey qofkaas ninkii inta qur-aanka dhageystay war yidhi warkaani waa war dadeed ee kalaamullaahi ma ahan yidhi waa kufriyey yaa soo gelaya marka kuwan de qofka dhahaya qur-aankan musxafka ku qoran maaha ilaahay kalaamkiise cibaara can kalaamillaahi waay qofka dhahaya kalaamka allah laga soo tarjumay waxaa kale oo ka tarjumay nebi maxamed sala allahu alayh wali w ama jibriil de kalaamulbashar waayo buu leeyahay walidalika iska jir khatar waay nacam caqaa-idkaas kale qofka aaminsan kufribau aaminsan yahay nacam ayb lowla tawiil tawiilka hadduunan jiri lahayn tawiilka waxaa weyaan qaladka ay u fahmeen oy isleeyihiin idinka xaqaad aad haysataan oo daliil baa wadataan lowlaa dalika haddii kaas aanu jiri lahayn kaas haddii uusan jiri lahayn waxaa weeyaan waxaa dadka ku dhici lahaa waa la gaalaysiin lahaa nimankaan nacam soo ma kasin xujada kuwa ay ku ooganto oo cinaad iyo madaxadayg un usoo istaagana oo culammadu ay ku oogaan xujadana yakfuruuna tamaaman waa gaaloobayaan nacam maxaa yeelay yani masaladan qur-aanka waa makhluuq qofkii yiraahdo yani a-imo badan ilaa shan boqol oo imaam baa gaalaysiisay masala mukhtalafun fiiha ma aha ibnulqayim nuuniyada sida uu ku sheegayo nacam walaqad taqallada kufru walaqad taqallada kufrahum gaalnimadooda waxaa dusha u ritay oo ka hadlay oo mas-uuliyadeeda qaaday hamsuuna fi mi wuxuu yihi yani wuxuu yihi khamsuuna fi mi-atin nacam konton boqol lagu dhuftay maya yani hamsun waxaad tidhaahdaa fi khamsuuna fi cashrin nacam konton toban lagu dhuftay shan boqol oo imaam weeyaan nacam mucjamu imaamu dabaraani aana caddeeyey buu yihi nacam ayb marka markuu leeyahy fazacama anahu kalaamu lbashari faqad kafara qofkii sidaa ku andacooday inuu kalaamu lbashar yahay faqad kafara waa kufriye si kastoo marka qur-aanka loo gedgediyo loox haddii lagu dhigo waa kalaamullaahi haddii musxaf lagu qoro kalaamullaahi weeyaan haddii qof uu akriyo kayfa maa tasarafa kalaamullaahi kama baxayo haddaad adiga akrisid qur-aanka kalaamullaahi baad akrinaysaa saa baa la dhahayaa nacam oo la dhihi maayo maadaama adiga aada ku hadashay warkan adaa iskale ma lagu dhihi karo nacam sababtoo ah kalaamku waxaa iska leh alkalaamu yunsabu ilaa qaa'ilihi alwal kow qofkii yiri ayaa kalaamka loo nisbeeyaa hadda haddaad adiga akriso gabay nin tiriyey hadalkan yaale dadka marka la weydiiyey maxay dhahayaan hebel baa iska laha la dhahayaa kownuka adiga aada akrisay hadalkaagii ku noqon maayo nacam soma kasin qur-aanka haddaad adiga akriso sawdkaaga iyo adigaba makhluuqaad tihiin laakiin waxa aada akrinaysa waa kalaamullaahi nacam haddii meel aad ku qorto shayga aad la qoray kalaamullaahi weeyaan shayga yacni qoraalka laftirkiisa iyo dhaqdhaqaaqa gacantaadana makhluuq u ah uu bukhaari u kala soocay walidalika ilahi muxuu yihi subxaana wa tacaala wa wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allahi nacam hadduu axad mushrikiinta a ah, hadduu magangeliyo ku weydiisto magangeli faajirhu magangeli xataa yasmaca kalaam allahi ilaa oo hadalka alla ka maqlo markaasuu imaam axmed wuxuu yihi miman yasmac iyo ka maqlaa ma ilaahay buu ka maqlaa mase qofuu ka maqlaa muslima qof muslim oo ka maqlaya sooma hadda gaal haddii uu yiraahdo war qur-aanka alla maqashiiyo oo waxaan rabaa inaan islaamo nacam carabigiina uu fahmayo haddaad adiga u akrisa marka aayaddii qur-aanka waxa aad akrisa waa maxay kalaamullahi baa akrisa gaalkana muxuu maqlay kalaamullaahi buu maqlay wa in axadun min almushrikiina istajaaraka faajirhu magangeli xataa yasmaca ilaa u ka maqla kalaam xataa yasmaca eh, kalaam allahi ilaa u kalaamka alla ka maqlo marka maqlid waxa uu maqlayo kalaamka alla weeyaan waxuuna ka maqlayaa qof ee ilaahay ka dhageysan maayo isaga kamana maqlaayo ma ogtahay idan marka adiga haddaad qur-aanka akhriso kownuhu kalaam kalaamullaahi uu yahay ka bixi maayo nam si kastoo adiga u akriso xataa waa kalaamullahi ayb marka wuxuu yidhi faman samicahu fazacama anahu kalaamu lbashari faqad kafar waqad damahu llahu ilaahay waa eedeeyey wacaabahu waa ceebeeyey wa awcadahu wuxuuna ugu goodiyey bisaqara naarta saqara layraa xaysu qaala tacaala markuu alla yidhi sa-usliihi wuxuu geli doonaa saqara naarta saqara layraa falamaa awcada markuu allfalamaa awcada allaahu markuu alle ugu goodiyey bisaqara oo ugu goodiyey liman qaala qofkii yidhi in haadaa ilaa qowlu lbashar weliid bnu lmuqiira u ahaaye in haadaa ay maa haadaa kanu ma ahan ilaa qowlulbashari bashar iyo bani aadam warkiis mooyaane wax kale ma aha calimnaa waxaan ogaanay wayqanaa aan yaqiininay annahu qowlu khaaliqi albashari inuu yahay basharka kii abuuray warkiisi inuu yahay walaa yushbihu mana qowla qowlalbashari dadka warkoodana shabihi maayo uma eka ayib intaasoo marka ayuu uga hadlay si badan oo aada u bayaansanna oo uga hadlay shaarixa halkaasaad marka ka raadinaysaa waman wasafa waman wasafa allaha bimacnan min macaani lbashari faqad kafar faman absara hada ictabar wa can mithli qowli lkufaari inzajar wacalima anahu bisifaatihi laysa waculima anahu bisifaatihi laysa kalbashar wuxuu yidhi waman wasafa allaaha alla qofkii ku tilmaamo bimacnan macno oo min macaani lbashari basharka macaanidiisa ka mid a faqad kafara waa kufriye qofkaasi oo ilaahay buu eyrkii iyo makhluuq ku shabahay faman absara qofkii arko haadaa kan yacni qofkii kani ku cibro qaato faman absara qofkii ku cibro qaata haadaa kani ictabara uu cibro qaatay qofkaasi faman absara hadda way ka xeel dheer tahay qofkii arka hadda arkid caadi imaane qofkii yacni inta arko yacni ku cibro qaato dareemo fahmo faqad ictabara uu cibro qaatay wacan can mithli qowli lkufaari inzajar wanzajara wuu ka reebtoonaaday uu ka canaansamay can mithli qowli lkufaari gaalada qowlkooda oo kale qofkaasi wuu ka waantoobay ayb wa calima dhe wuxuuna ogaaday annahu alla subxaanahu watacaala laysa kalbashari bashar oo kale inaanu ahayn bisifaatihi tilmaamihiisa inuusan ku ahayn bashar oo kale ayb jumladana marka macnihii hore horeu raacsan yahay mar haddii lagu yidhi ilaahay waa hadlaa ood ogtahay dadkuna inay hadlaan tashbiih iska ilaali baa lagu leeyahay tashbiiha iska ilaali hadal iyo hadal unbaa isku eg yani macnahay iska shabahaan keliya waxaan ujeedaa yani isimkay iska shabahaan magaca magaca bani aadamku waa mutakalim wow hadlaa bani aadamku allana subxaanahu watacaala wow hadlaa xagga magaca waa iska waa iskaga egyihiin magaca isimka laakiin xagga macnaha iskama shabahaan oo maxaa yeelay ilaahay subxaana watacaala kala kalaamkiisa macnihiisa iyo bani aadamka kalaamka ay hadlaan xaqiiqadiisu iskuma eka waa laba xaqiiqoo kala duwan inaysan isku ekaynin waxaad ku garanaysaa waaba kan bani aadamka waxaa la yidhi keen hadalkii alloo kale nacam maxaa hadalkii alla subxaanahu wa tacaala waxauu ku hadlaayo cilmiga alle subxaanahu watacaala ayuu ka imaanayaa nacam oo ilaahay waata uu yidhi laakin illaahu yashhadu bimaa anzala ilayka anzalahu bicilmihi de adig bani aadamku marka ma allow ku cilmi dhan yahay maa walidaalika qur-aankan habka uu u dhigan yahay iyo yacni balaaqadiisa iyo cilmiga ku jira iyo xeel xeel dheeraantiisa la imaadaa la yidhi nimanka ugu fasaaxada badnaay oo ugu luqadda badnaay waa la imaan waayeen idan kalaamka alleh iyo kalaam makhluuq isuma eka nacam ilaahay subxaanahu watacaala dhinac kalena hadalkiisa waxaa weeyaan malaa-igtu argagaxuu ku ridaa marka oo hadlo adig hadalkaaga iyo argagax ku ridi karaana waxba argagax kuma ridi karo isu eka marka dhinaca saddexaad ilaahay subxaanahu watacaala marka uu hadlo qiyaamaha uu dadka u dhawaaqo yasmacuhu man qaruba waman bacud qofka dhow iyo qofka dheerba way maqlayaan hadalka alleh adiga hadalkaaga ma gaarsiin kartid meesha ugu dhow soo ma garanin hadalkaaga ma gaarsiin kartid adduunka meel kasto ayb hadalkaaga sidoo kale dadka kuu dhow iyo kan kaa fog iskusi uma gaarsiin kartid daciif weeyaan soo ma garanin marka waman wasafa allaha qofkii marka alla ku tilmaamo bimacnan macno oo min macaani lbashari basharka macaanidiisa ka mid a faqad kafara waa gaaloobe maxaa yale laysa ka mitlihi shay-un buu alla yidhi marka mushabihada culamaau sunna dadka yacni ilaahay ku shabaho makhluuqiisa way gaalaysiiyaan oo gaalay u arkaan nacam meelo badanoona oona ibnu taymiya uu ku tilmaamay macnahaas oo kale kutubtiisa laakiin waxaad iska ilaalisaa marka tashbiiha inaad ogaato weeyaan horena waa usoo sheegnay tashbiih maxaa la idhaahdaa waa qofkii yiraahdo ilaahay subxaanahu wa tacaala tilmaantaas uu leeyahay tilmaantaasayna u eg tahay isxaaq ibnu raahuuya waa tii aan markaan tilmaamay uu yidhi man qaala yadun ka yadin wa samcun ka samcin wa basarun ka basarin kaasaa mushabbih ah soo ma garanin laakiin ninkii yidhi ilaahay waxbau maqlaa ilaahay waxbau arkaa ilaahay waxbau yahay ilaahay waa nool yahay mushabbih ma ku noqonayo sidaas nacam tilmaamta ilaahay inaad sheegto ku noqon maysid inaad ilaahay makhluuqiisa ku shabahday laakiin goormaa noqonaysaa mid ilaahay makhluuqiisa ku shabahay marka aad tiraahdid inta aad sii dhaafiso oo aad tiraahdid ilaahay maqal buu leeyahay maqalka hebel oo kale shabaho ama maqalkaas iyo maqalkaas u eg markaad tirahdid ayaad ilaahay makhluuqiisa ku shabahday ayb marka dadka ifraad iyo tafriid bay kaga jiraano qaarkoodna waxaa weeyaan tashbiihaba waxay u yaqaanaan ithbaatu sifaat tilmaamaha ilaahay oo la sugo ayayba tashbiih u yaqaanaan oo haddaad tidhaahdid ilaahay carshiga u ka sarreeyaa haddaad tidhaahdid ilaahay waxbuu maqlaa ilaahay waa nool yahay ilaahay gaca ah, wuxuu leeyahay labadiisa gacmoodba waa midig haddaad tidhaahdid gacan ah uu ku leeyahay bis waa makhluuqi baad bu u ekaysiisa gacantii makhluuq yaqaanaa gacantii alle subxaana watacaala inay ka duwan tahay ma oga nacam sida maqalka allay maqalka makhluuq u kala duwan yihiina gacmuhuna u kala duwan yihiin nacam isimka unbay iska shabahaan bis magaca xaqiiqada macnaha ku kala duwan yihiin weligaa marka sidaa ogara nacam marka ihbaatu sifaatna ma ahan yacni tashbiih ee tashbiih waxaa weeya in lasii zaa-idiyo wax kale lagu sii daro oo la yidhaha ilaahay tilmaantaabuu leeyahay taasayna u eg tahay iyo waxa iyo waxa faman absara waxaa lamid a qofka isaguna diido tilmaan ilaahay sheegtay ninkii diido tashbiih baan ka cararaa yidhaahdana wou gaaloobayaa nucaym ibnu xamaad sida uu tilmaaman kusoo marnay walidaalika labadooda yaa daran haddaad tiraahdidna midka wax dafiraayo mucadilka iyo mushabbiha yaa daran oo kufrigiisa uu daran yahay mucadilka kufrigiisa ayaa aada u daran sababtoo ah mucadilku mucadil maba noqon karo ilaa uu tashbiih sameeyo nacam qofka ilaahay tilmaantiisa dafiraayo dafiraadaas wuxuu ku gaarayaa tashbiih oo marka ugu horreysaba markau maqlo tilmaan ilaahay leeyahay markau maqlo basharkii baa kusoo dhacaya bani aadamkii bal yadaahu mabsuudataani markau maqlo gacantii bani aadamka qalbigii soo gashay kadib ayuu marka gacantii diidayaa marka tilmaantii ilaahay marka inuu anfiyo ayuu marka bilaabayaa oo ku dhaqaaqayaa marka sow ninkaas laba cudur marka iskuma darsanin qalbigiisa waxaan soo galayna awalba ay ahay inay soo galaan natiijadii uu ka dhaliyeyna natiijo qaldan bay noqotay nacam soo ma garanin faman absara qofkii yacnii ku cibro qaato haadaa kan ictabara uu cibro qaatay wa can mithli qowli lkufaari gaalada warkooda oo kalena inzajara waa ka joogay oo wuu ka canaansamay canaantii wuu ka qaatay oo waa ka joogay wa calima wuxuuna ogaaday kaasi annahu alla subxaanahu wa tacaala bisifaatihi tilmaamihiisa laysa kalbashari basharka inaanu lamid ahayn nacam laysa inuusan ahayn kalbashari oo kale nacam anahu bisifaatihi ay maca sifaatihi alla subxaana watacaala iyo tilmaamihiisa lama kala ree lama kala reeba nacam soma kas imaam axmed sidaasuu yiri wاru'yatu xaqu liahli اljanna ayb waalru'yatu ru'yadii xaqun xaq weeyaan alla subxaanahu watacaala la arkaayo liahliljannati jannada yacnii dadkeeda ay u sugnaatay bigayri ixaadatin koobid la-aan iyadoo ilaahay aanay koobi karin walaa kayfiyatin qaabka loo arkayana ilaahay subxaanahu watacaala iyo yacnii qaabka walaa kayfiyatin iyo kayfiya la-aano ilaahay subxaanahu watacaala qaab aanay ku sife aanay ku sifeyneynin kamaa sidii nadaqa bihi oo ugu dhawaaqayba kitaabu rabbinaa rabbigeen kitaabkiisa sida uu ku dhawaaqayba nacam wujuuhun yowma-idin wujuuhun wajiyaalo yowma-idin maalintaasi naadiratun midii ifaysa weeyaan ilaa rabbihaa rabbigeeda xaggiisa xaggiisa ayayna naadiratun tu eegaysa ay tahay wa tafsiiruhu tafsiirkiisuna calaa maa araada allaahu siduu alla doonay tacaalaa sarreeyaya ayb wacalimahu na wa tafsiiruhu tafsiirkiisana calaa maa araada allahu tacaala waa siduu alle subxaanahu wa tacaala uu doonay wa calimahu uuna ogaaday wa kullu maa shay kastoo jaa-a yimid fii daalika kaagaas ku saabsan oo min alxadiidi asaxiixi xadiidka saxiixa ah can rasuulina ka yimid sala allahu caleyh waali wasalama fa huwa kamaa qaala sidau u yidhi weeyaan wa macnaahu macnihiisana calaa maa araada waa sidau doonay nebiga sala allahu caleyh waali wasalam ayb laa nadkhulu ma gelayno fii dalika kaagaasi muta-awiliina anagoo anagoo macnaynayno ku yani ta'wiilinayno biaaraa'inaa ra'yiyadeenna walaa mutawahimiina inagoonan ku mala awaalaynin biahwaa'ina ahwadeenna sida nafteennu jeceshahay fa innahu maxaa yeelay shaniye maa salima ma badbaadin fii diinihi diinkiisa ilaa man axad mooyaane sallama u sallimay oo u daayey lilaahi alla casa wajalla iyo walirasuulihi rasuulkiisa u daayay sala allahu caleyh waali wasalama alleh rasuul qofkii yacni u nabadgeliyey wixii ay sheegeen intii ay ka sheegeen qofkii u nabadgeliyey unbaa badbaadiyey waradda celiyey cilma maa kii cilmigiisa ogaalkiisa ishtabaha caleyhi ka ishkaal galay iskaga ekaaday ilaa caalimihi kan yaqaana u celiyey wix adiga kaa ishtibaah kaa galo oodan garanaynin yaad u celinaysaa ilaahay u celi nacam allahu aclamu baa leedahay ilaahay baa ku cilmi badan <clears throat> hadalkaana marka halkaana sheekh wuxuu ka galay masalat ru'ya mas'alatu ru'yana mukhaalifiintooda waa jahmiyada iyo muctasilado dhinaca iyo marka iyagu e, iyo ahlu sunnadoo dhinaca nacam iyo ashaaciradoo lugna xagga geysatay lugna xagga geysatay nacam ka caadatihim sida lagu yaqaanayba culimadana saas ay yidhaahdeenba ayb ru'yada ilaahay subxaana wa tacaala in jannada lagu arka wa adduunyada ma ahan jannada in lagu arkaayo in ilaahay jannada lagu arkaayana saddex aayadood oo qur-aanka ka mid a ah ayaa tilmaantay oo aayad waa midda uu sheegayba musanifka waana aayad nas ku ah weeyaan ilaahay in la arkaayo wujuuhun wajiyaalo yowma-idin maalintaasi naadiratun waa ifaysaa ilaa rabbihaa naadiratun rabbigood rabbigeed ayayna fiirinaysaa marka wejigiina waa la sheegay oo ay ku taalleen indhihii wax lagu arkaayey naam wax kale marka ma noqon karta indhuhu wejigay ku yaalaan mar haddii la yidhi wejiyadu way ifayaan rabbigeed bayna eegaysaa wejigiina indhihii ay ku taallo ilaa qalbigu wejiga kuma yaalle ma ogta nacam qalbigaa ilaahay laga arkaa laakiin indhahan laguma arkaayo haddaad tiraahdi de wejiyaasha wejiyaalka meesha maxaa loo keenay marka nacam sooma kas aayaddan marka bayaan ka dambeeyo oo wax la bayaaniya maba jiraba nacam aayad marka waa tan ayagu marka waxay yidhahdeen ilaa rabbihaa naadiratun ay tantadiru thawaaba rabbihaa naadiratun way sugaysaabay dheheen nacam rabbi thawaabkiisay sugaysaa bay dheheen nacam wejiyaalkanu hadalka isma keenayo sababtoo ah nadara haddii ilaa lagu gudbiye waa eegay waayo haddii ay macnaheedu ay tahay waa sugay waxba lagumaba gudbiyo nacam nadartuhu ay intadartuhu weeyaan waa sugay waay macnaheedu sooma kas nadartu ilayhi haddaad tidhaahdidna waa fiiriyey waayo nacam xagga xagga luqadii nacam taas waa mid midda kale aayadda labaad waxa ay tahay qowluhu tacaalaa kalaa inahum can rabbihim yowma-idin lamaxjuubuun rabbigood maalintaas waa laga xijaabayaa gaalada oo rabbi ma arkaayaan ahlu naarka ilaahay ma arkaayaan baa la yidhi haddii marka ahlu naarka lagu ciqaabay inaysan ilaahay arkaynin ahlu janno marka maxaa lagu abaalmariyey waayihi ma waxaan dhahaynaa iyagana waxaa lagu abaalmariyey inaysan alla arkaynin hadda isku mid bay noqonayaan markaas imaamu shaafici iyo imaam axmed baa saa aayaddaa iyan u fahmay waxay ka fahmeen kalaa ina maca rabbihim yowma-idin lamaxjuubuun in ilaahay jannada lagu arkaayo oo waxay dhaheen hadday aragtida alla hadday waayeen dadkii ashqiyada ahay al ashqiyaa hadday waayeen famaa thawaabu sucadaa marka dadka wanaagsani thawaabtoodu maxay noqonaysaa marka inay arkayaanay noqonaysaa waa mafhuum marka aayadda saddexaad waxaa weeyaan qowluhu tacaala liladiina axsanuu lxusnaa wa ziyaada dadka wanaagga sameeyey jannay leeyihiin iyo ziyaada iyo ziyaado nabiga caleyhi isalaatu wasalaam ma taqaanaan buu yidhi ziyaadada markaasay dhan allahu warasuuluhu aclam ilaahay oo la arka waayuu yidhi saxiixu muslim ay ku sugan tahay iyadana saddexda aayadood marka waa kaasa nimankan marka ilaahay in la arkaayo diidaayana ayaga waxay qabsadeen qowluhu tacaalaa qaala lan taraanii walamaa jaa muusa limiiqaatina wakallamahu kallamahu rabbuhu muuse markau miiqaadkii yimid rabbigii uu la hadlay ayaa waxa uu yidhi ilaahi subxaanahu watacaala inuu arka ayuu damcay qaala rabbi arinii andur ilayk markaasuu ilahay yihi qaala lan taraanii i arki maysid markaase waxay yidhaahdeen lantaanina waxaa laga faa weligaa ima arkaysid marka tanaa daliil u ah bay dheheen iyada laftirkeedii baaba loo qabsadayba nacam oo aayadda dhammaystiraa laleeyahay nacam sii nacam qaala lan taraanii walaakin indur ila aljabali fain istaqara makaanahu fa sawfa taraanii soo ma garanin ru'yada marka waa mumkin soo maha marka fasawfa taraani falamaa tajallaa rabbuhu liljabali jacalahu dakan rabbi markuu isu muujiyey buurtii waa dhalaashay buurtii nacam haddiiba marka buurtii ilaahay ay aragtay alla u istusiyey dee dadkiisii muminiinta yani mu'miniintii jannada gashayna inuu istusinaayo marka maxaa diidaya nacam buur buu ilaahay istusiyey markaasay buurtii dhalaashay nacam soo ma garan marka haddii bacdi almakhluuqaat ilaahay inay arkeen ay suurta gashay inay dadka arkaanna waa waa marka baciid ma aha aayadda laftirkeeda baa marka loo qabsan midda kale aayadda nabiyullaahi muusa shay mustaxiil ah ilaahay ma weydiisana nabi muuse waa ka aqoon badan yahay dadkaani nacam waa rasuul ululcasmi min arusul shay mustaxiila ah oon suuragal ahayn inuu ilaahay weydiisto ma dhici kartaa ma dhici karta nacam ayb lantan ay leeyihiin ta'biid bay faa-iideysaana ahlu luqada waa ku diideenba nacam zamaqshari iyo waman naxa naxwahu waa lagu diiday oo ibnu hishaam iyo ibnu malik labadaba waa ku diideen a-imada luqada aada loogu ictimaado naqligooda iyo yacni iyo iyo iyo aqoonta ay uleeyihiinna aaday u xeel dheer tahay weeyaan nacam ibnu hishaamna qadriga ayuuba ku sheegay nacam lanta markuu ka hadlayo nacam oo wuxuu leeyahay walaa tufiidu ta'biida khilaafan lizamaqshariyi fii anmuudajihi saasuu leeyahy nacam ibnu maaligna kaafiyada ayuu asagana ku diiday oo wuxuu yidhi waman ra'a annafya bilan mu'abadaa fa qowla hurdud wa siwaahu facdudaa nacam oo qowlkaas marka qowl marduudow ka dhiga nacam ayb aayad kalena waa loo keenay warkooda waa looga jawaabo walan yatamanawhu abadan bimaa qadamat aydiihim ilaahay wuxuu sheegay yahuudi inaanay marnaba yacni aysan geeri tamaninaynin lantaan inaysan taabiid ahayn waxaa laga qaadanaa aakhira markay tagaan geeri bay tamani doonaan oo wanaadow yaa maaliku liqdi calaynaa rabbuka naam sooma kasin qur-aankiina marka waa kaasa imanka marka halkaasay ku dhammaadeen ayaga dhan naam ayb qolada marka jahmiyada muctasilada jawaabahaasaa lagu bixiyo axaadiidta rasuulkana mutawaatir waa sugnaatay iyo waana ka tawaaturtay in nabiga calayhi salaatu wasalaam in la arkaayo alla la arkaayo inuu sheegay xadiidkii suhayb iyo xadiidkii jariir iyo waa badan yihiin ilaa culummada qaarkood ay jamciyeen duruqda xadiidu ru'ya waxaana kamid ah aimada jamcisay imaamu daara qudni kitaab weyn oo ka jamciyey duruqu xadiidi ru'ya nacam kitaabu ru'ya baa lagu magacaabaa waa matbuuc juz-un fi ru'ya sidoo kale waxaa jamciyey ajuri abubakr alajuri juz-un fi ru'ya ayuu ururiyey waana kitaab aada isaga kaas u yar nacam waa kada marka ashaacirada ayagu ahlu sunnada ayagu marka sidaan sheekha sheegay waay ilaahay waa la arkaa bay leeyihin bilaa kayfiyatin oo bilaa ixaadatin lama koobi karo ilaahay subxaana watacaala sababtoo ah laa tudrikuhu labsaar wahuwa yudriku labsaar huwa latiifu lkhabiir aragyadu ilaahay ma koobi karaan ma ixaaday karaan soo ma kasin midda kale waxaa weeyaan iyadana eh, ashaacirada ahlu sunnada markaa saasay ka qabaan ilaahay subxaana wa tacala in la arkaayo bilaa ixaada ashaacirada ayagu marka lugna xaggay gashtaan lugna inta waxay yidhahdeen waa la arkaa ilaahay jannada waa lagu arkayaa laakiin korna lagama arkaayo hoosna lagama arkaayo midig lagama arkaayo bidixna lagama arkaayo horena lagama arkaayo gadaalna lagama arkaayo de ilaahay subxaana wa tacaala se marka waxaa imaanaysa marka de lama arkaayo waa warkaas macnihiisa nacam ile bani aadamku waxa uu arkaayo imaa inuu kor ka arko imaa inuu dhinacyadiisa ka arko waa nacam haddii la yidhi dhinacyadiina kama arkaayo korna kama arkaayo hoosna kama arkaayo muxuu arkaa marka waa yahay waxa uu arkaya maxay yihiin sidaa darteed alimaam yaxya bn abilkhayr alcumraani kitaabkiisa alintisaarka wuxuu ku daray dadka inkiraaya ru'yada ayuu ashaacirada ku daray nacam ayb maxaa yeele muctasilada unbay waafaqeen laakiin hadalka unbay dadka kusii warwareeriyeen waru'yatu ru'yada xaqun weyaan liahliljannati ahlu jannada yacni inay usugnaatay bigayri ixaadatin ixaada la-aan koobis la-aan iyadoona ilaahay subxaana wa tacaala la koobi karin wa bilaa kayfiyatin kayfiyadaasaa lagu arkaana aan la dhihi karin oo ilaahay waa sidaa iyo sidaa iyo sidaa aan la dhehaynin waay amaa ilaahay in la arkaayo nebiga wuxuu ku sheegay sala allahu caleyh ali wasalama ru'yada iyo aragtida alla la arkaayo nebiga wuxuu ku shabahay sida loo arkaayo dayaxa ama qoraxda dayaxa habeenka afariyo tobnaadka ee cirkuna aanu lahayn daruur sida dayaxa loo arko qof ciriiri lagu ciriirinaa maa jira dayaxa qoraxda aragtideeda cid lagu ciriirinaa mayaa jirtana saasoo kale ilaahay loo arkayaa buu yidhi marka dayaxa iyo ilaahay iskuma aanu shabihine aragtida iyo aragtidoo isku shabahay labada aragti ayaa laysku shabahay ee labada shayee la arkaayo layskuma shabahi kara iyaga maxaa yeele ilahay horow kuusoo waman wasafa allaha bimacnan min macaani lbashari faqad kafara buu kusoo yiri kamaa nadaqa bihi sida uu ku dhawaa ugu dhawaaqay kitaabu rabbinaa rabbigeen kitaabkiisa wujuuhun yowmaidin idin naadiratun ilaa rabbiha naadira wa tafsiiruhu tafsiirkiisana kaasi calaa maa araada allahu tacaala waa siduu ilaahay doonay tafsiirka tanna waxaan sida alla uu doonay waayo daahirka aayaddan sida alle subxaana watacaala uu doonay inta aan daahirkeeda uga jeedno ayaan aayaddan ka rumaynaynaa wixii kale kayfiyaad alle ku saabsanna anaga ma naqaano allaan u wa wa calimahu ouna ogaaday wa kullu maa shay dhammaantiisoo jaa-a yimid fii dalika kaagaas oo min alxadiidi saxiixi ah cani rasuulina ka yimid sala allahu aleyh wali wasalama fa huwa kamaa qaala waa sida u yidhi nabiga wa macnaahu macnihiisana calaa maa araada waa sidii nabiga uu doonay laa nadkhulu fii dalika arrintaa ma gelayno muta-awiliina xaal aan inagoo ta macnaynayna macnaynayno biaaraa'ina aaraa'deenna ku macnaysanayno lama ogola aaradan inaan ku mann macnaysano walaa mutawahimiina anagoon xaal aan nahay inagoonan mala-waaleynin biahwaa'inaa nafteenna waxay jeceshahay fa innahu maa salima shaniya maa salima ma badbaadin fii diinihi diinkiisa dhexdiisa kuma badbaadin ilaa man ruux mooyaane sallama lilaahi ilaahay u daayey walirasuulihi u daayey sala allahu caleyh waali wasalama qofkii allay rasuul u daayey waxa aanu garanaynin iyo wixii inuu rumeeyo la faray inta rumeeyey wixii uusa aqoonina alle u daayey oo u sallimay kaa unbaa badbaadayo waradda celiyey cilma maa shay shay ogaalkiisa ishtabaha caleyhi iskaga ekaaday wixii iskaga kala ekaadoo yacni ishkaal ka galana ilaa caalimihi u celiyey caalimkiisa kan yaqaano u celiyey yacni waxa ishtibaaha gelaya waa maxayna ama wax waa wax qeybkaba kaa asnaado sifaadkan ilaahay aan ka hadlayno kayfiyadooda adiga laguma sheegin waa inaad alle rasuul u udeysa alle u udeyso subxaana wa tacaala nam rasuulkiina kuuma caddaynin waxaad marka u daynaysaa allah subxaanahu wa tacaala nacam sidaasaa ku nabadgelaysaa haddii aadan sidaa yeelin oo tiraahda maya waa diidayaa maya yacni haddaad diiddana ilaahay uma sallimin sooma kasin haddii aad inta ogolaato wax kusii dardarsatana aaraa'daada aad kusii dardartana oo tashbiihii wax lamida ah la timaadana waxaa weeyaan marka uma aadan nabadgelinin intii ilaahay eh, alle rasuul ku ekaw ay ku yiraahdeen waa ka tallaabto waa ka gudubtay marka ma badbaadayo qofkaasi wabillahi tawfiiq wsala allahu wasalam calaa nabiyina moxamed wacalaa aalihi wa wasaxbihi wasalam